raggiisa yar iyo weyn intaba waxaan doonayaa kelimada aan jeclahay inaa idinla wadaago waa kelimada la yidhaahdo baadi baa iga maqan baadi baa iga maqan qof walba wuxuu isdhihi karaa baadi maxaa la yidhaahdaa maxaa laga wadaa baadi baa iga maqan qodobadan soo socdaan rabaa inaan idinla wadaago biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qodob qodob baana u qaadan doonnaa haddii alla yidhaahdo baadi baa iga maqan waxaan ku bilaabayaa oon qodob iigu horraynay insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo waxaa iga maqan walaalnimo ayaa iga maqan nacam maanta waxaan u baahnahay ee in la baadigooba u baahan waa alukhuwatu fi llaah waa alukhuwatu fi ddiin waa walaalnimo dhab ah waa walaalnimadii uu ilaahay kitaabkiisa ku sheegay inama almu'minuuna ikhwa xasri intuu geliyey oo alla yidhi mu'miniintu ayaga keligood baa walaalo ah waxaan u baahannahay shicaarka inaan qaadanno ah abilslaamu laa aba lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimi aniga aabbahayga waa islaamka aniga aabbahay waa islaamka miisaanka runta ah ee dhabta ah ee lagu liibaanayo adduuniya aakharaba waa walaalnimadaa weeye fii suurati lmaa'ida fii suurati almaa'ida rabbi subxaanah wa tacaala noo sheegaya ka mida qodobada waaweyn ee caqiidada islaamku ay ku taagan tahay oo layidhi alwalaau walbaraa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi inama almu'minuun allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala mu'miniintu ayaga aya inamaa waliyukum allahu wa rasuuluhu waaladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna alsalaata wa yu'tuuna azakaata whm raakicuun wman ytwala اllaha warasuulahu wاladiina aamanuu faina xisb allahi hm اlghaalibuun rabbi wuxuu leeyahay waxaa walaal kuu ah waxaa gargaarahaaga allah waxaa gargaarahaaga ah nabi muxamed sala اllah alay salam waxaa walaal kuu ah mu'minka laa lilqabiliya laa lilqabaliya walaa lilcunsuriya walaa liltabaqiya kulligood waa umuur jaahiliya sida uu ninkii yidhi wahal ana ilaa min ghaziya in hawad hawaytu wa in tarshud ghaziya arshudu wuxuu yidhi anigu reer hebel baan ahay reerkaygu hadday hanuunaan waan hanuuni hadday baadiyoobaanna waan baadiyoobi soomaaliduna intay turjuntay maahmaahda ayay dhaheen tolkaagiyo kabtaadaba dhexdaa looga jiraa ayagoo ku raadsanaya maxay inay baatil ay ku gargaaraan tolkooda qabla alislaam baa jiri jiray in wax lagu miisaamo awoodda iyo bannaanta iyo annaga reer hebela laakiin islaamku markuu yimid wuxuu ku tiriyey umuur jaahiliya abudardaa ayaa bilaal radia allaahu canhu ku yidhi war midkii hooyadii madoobaydow arrinkaasi bilaal markuu sheegay nabigu intuu cadhooday calayhi asalaatu wassalaam ayaa la dhaawac adag loo geystay abudardaa inna fiika waxaa kugu dhex jira la yidhi khasla weli qayb ka mida jaahiliyadii ayaa kugu jirta wuxuu yidhi bilaalow wejigaaga carada wejigaygaan carada dhigaya igu istaag haakadaa buu islaamku xoreeyey insaanka ayuu islaamku xoreeyey wuxuuna ka dhigay walaalo maalintaan walaalnimadaa soo celinno ayaannu cizo helaynaaye aan wada raadinno baadida walaalnimada aan wada raadinno istawuu buu imaamku lahaa taqaarabuu tacaadaluu xaaduu bayna almanaakibi waalaqdaam sudd lfuraj sudd lkhalal macnaheedu waa maxay markaan bannaanka u baxnana waa inaan sidaa iskugu dhowaanno sida uu jidhkeennu iskugu dhowaaday waa inay quluubtu iskugu dhowaato walaalnimadan baa ka dhalan inaannu isku xidhiidhinno keenna tabarta daran inaannu xidhiidhinno walaalnimadaa keenaysa muhaajiriin iyo ansaar aakhaa bayna almuhaajiriina waalansaar sacad binu rabiiciyo cabdiraxmaan bin cawf markii la walaaleeyey qisadu waa macruuf abu abudarda iyo salmaan markii la walaaleeyey qisadu waa macruuf muslimiintu waxay guul ku gaari karaan qodobka aan ka bilownay caawa kelimadeenna baadi baa iga maqan waxaan rajaynayaa inaan baadidaa kulligeen aan wada raadinna ayaan rajaynayaa qodobka labaad midnimo ayaa iga maqan nacam wallah midnimo ayaa iga maqan wallaahi qodobkan markaan caawa sharxayno oo aanu annagoo muslimiina isxusuusinayno maca anna fii kitaab illaah kitaabka ilaahay dhexdiisa uu ku jiro awoodda iyo midnimada ilaahay subxaana wa tacaala uu noo tilmaamay waxaad fiirinaysaa nebiyullaahi ibraahiim markii la yidhi kacbada dhis ismaaciil oo wiilkiisi abu u yeedhay wiilkaygiiow arrin weyn baa lay amray ma igu caawinaysaa nacam markay kacbada dhiseen rabbanaa wajcalnaa muslimayni lak wa min duriyatina ummata muslimata lak wa arinaa manaasikana suurat lbaqaraad ka aqrinaysaa nabiyullaahi ibraahim isagoo nabi ah ayuu u baahday maxay midnimo iyo awood buu u baahday yadun fawqa yadin quwa wa xajarun fawqa xajarin binaa wa qirshun fawqa qirshin harwa gacan gacan loo geeye waa awood dhagax dhagax loo geeye waa dhismo shilin shilin loo geeyena waa lacag ninkii la dhihi jiray dulqarnayn oo ilaahay subxaana wa tacaala awood badan siiyey niman buu u tegey xataa luqadooda uusan garanaynin ina yajuuja wamaajuujay ku dhaheen mufsiduuna fi lard fahal najcalu laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum sadda nimankaasaana dhibaye aan lacag ku siinna eh derbi adag dhexdayada ma dhigi kartaa laakiin dhegaysta wuxuu yidhi ninkaa qiimaha badan qaala maa makkannii fiihi rabbii khayr wuxuu alle isiiyey baa ka khayr badan oo awooda hal arrin baan idinka baahnahay fa aciinuunii biquwa maanta xooggiinaan u baahnahay ajcal baynakum wa baynahum radma ajcal baynahum wa baynahum nacam sidaas baynan aatuunii zubar alxadiid ii keena buu yidhi maxay biro birahan dhismaha oo la jarjaray ii keena dab ku shida waxaan rabaa inaan idiin keeno idiin sheegay yaa jamaacata almuslimiin rijaala wa nisaa'a barakadii ka timid tacaawunka weli yajuuj wa majuuj way soo bixi laayihiin bibarakati tacaawun tacaawunkii ay iyo awooddii dhexdooda ahayd weli way soo bixi laayihiin qaala tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa alla wuxuu leeyahay war wanaagga iskuu kaalmeeya nabiyullaahi muusa calayhi salaam nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii ilaahay uu ku yidhi nabi baan kaa dhigay cidda kula hadlaysana waa alle ayuu yidhi orod oo tag xaggeen aadaa ah, fircawn aad waxa ugu horreeyo ku soo dhacay waxay ahayd nebiyullaahi muusa inuu yidhi walaalkay wasiir iga dhig maxaa dhacay si uu ii kaalmeeyoon iskugu kaalmaysanno suuratu taaha iyo kayrkeed baan ka akhriyaynaa gacama wadajir bay wax ku gooyaan soomaali baa tidhi far keligeed fool ma dhaqdo soomaali baa tidhi alyaddu lwaaxidu laa tusafiq gacan keligeed ma sacabayso hadda maxaad maqlaysaan amaad wax shanqara maqlaysaan laakiin fiiriya mardha waxaan samayn doono maxaad maqasheen maxaad maqasheen maxaad maqasheen waa markii labadaa gacmood la isu geeyo weeye haddaan doonayno inaan horumar gaadhno waxaan u baahannahay wax la yidhaahdo alwuxda waxaan u baahannahay wax la yidhahdo midnimo midnimadu waxay ka soo bilaaban alumma alislaamiya alumma alislaamiya ayaa midnimo u baahan ilaah baana amraya wactasimuu bixabli illaahi jamiican ilaahay baa midnimo amraya salaadda aad jamaaco ku tukato iyo midda aad keligee tukato shan iyo labaatan ama toddobiyo labaatan darajay dheer tahay oo waa maxay waa isu imaadkaa salaada jamaacada lagu wada tukanhayo haddii laga soo tago muslimiintana ummadda soomaalida ah ayaa u baahan midnimo inay mideeyaan maxay cuquushooda waa inoo imaan doontaa qodobada soo socda baadi baa iga maqan qodobka labaad waxaan u baahannahay midnimo jir baan u baahannahay halkan markaanu joogno maxaan u baahannahay magaalo